لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى آل محمد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهه قولي waxaynu kusoo guda jirnay kitaabka sharxu qadri nada wabali sada gaar ahaan waxaynu ku guda jirnay nawaasikhu lmubtada'i walkhabar markaa nawaasikda waxay u qeybsantaa saddex qaybood maa yarfacu lisma wa yansibu lkhabara waa kaanayo walaalaheed oo ahaa saddex iyo toban ficil iyo alxuruuf almushabahatu bileysa oo saddex ahaa kana tegay sheekhu xabadii luqatul inti oo fi luqati alcaaliya taa lafteedana mutulmiyadu hadday dib ugu noqotaan waxay la mid iyaduna maxay waxay la ahayd maadi maadun bay la shuruudahay maada ayay la shuruudahay laakiin iyadu way geli kartay macrifo iyo khabar labada macrifo iyo labadaba way gelaysay marka halkan wuxuu ka bilaabaya qaybtii labaad oo amaa yansib اlisma wayarfac اlkhabra halkaasu ka bilaabaya marka sheekhu wuxuu yihi alaxrufu ay hadihi tani alaxrufu lmushabahatu bilficli waa xuruuftii ficilka lagu shabahay wey xuruuftani ficil bay shabahdaa xuruuftani ficil bay shabahdaa maadaamay ficil shabahdo way camal fala saantay sidii ficilku u camal felayay ba camal fala saa waayo ficilku yarfac wayansib soo ma maadaamay ficil shabahday dawey camal fala ficilka waxay ka shabahday saddex dhinac saddex dhinac bay ka shabahday fi bay ka shabahday wa fi bay ka shabahday wa fi bay ka shabahday eh, xuruuftan fi bay ka shabahday oo ficlulmaadi yubna cala lfatxi ficilka maadi maxaa lagu binaya fatxa lagu binaya wladawaatu yubna cala lfatxi adawaadkana wada fiirsaadu mayna fatxa ka wada besnin ina ana laakina kaana layta lacala geb isku wada gee mana fadxa ku binaysnayn laba xuruufe fadxay ku binaysan marka xaggii xukunka way ka shabaheeno ficilka maadi maadaama fatxa lagu bineeyo iyagana fatxa lagu bineeyaa ila waxa lagu odhan maxay ku camal faleen se wa camal faleen lagu odhan karaa soo ma laba wa fil wasni bay ka shabaheen awsaanta ficilka maxaa kamid ah? thulathi maxaa kamid ahaa rubaaci waa mujarade ficilku markuu saa yahay thulathina wuu ugu yaryahay mujaradnimada rubaacina wuu ugu badan yahay mujaradnimada khumaasina uu yahay ficilku sudaasina uu taga subaaci umaan jirin sooma markaa xuruuftan haddaynu qaybinaynu dhinac ka eegnana xagga wasanka waa lamid mid oo halaaatun hulaasiyatun saddex waa hulaahi ini waa imse xaraf waa saddex annina saddex leytina leyta mana saddexayn saddexdaasiba waa hulaahiyaad weeyaan kaanna iyo lacalina waa rubaaciyaad kaanna mana rubaaciyaan lacalana min rubaacn waa rubaaci maxaa soo haray laakina soo haray lakin mina khumaasiyan waa khumaasi marka xaggii wasankana mina kala mid noqon waa kala mid waatan saddexaad ficl camalina waa kala mid o liana alficla yarfac wa yansib ficilku faacil buu rafciya mafcuulna wuu nasbiya iyaguna maadaamay shabaheen de agagga camalkana kala mid bay noqonayaano yansibna alsma wa yarfacna alkhabra markaa saa darteed alxuruuf almushabahatu bilficl waa sida ficilkaa ka heri ban waa fi lxukmi wa fi lwasni wa fi lcamali ka soo marka athani qaybka labaad buu yihi sheekhu ina ina weeyi biqasdi laftaha bay khabar ku tahay wa ana ana weeyi lita'kiidi hadaladkayn xaalada ay u ahaadeen walaakina laakina weeyi lilistidraaki hadalka dabageyn xaalada ay u ahaatay wa kaana kaana weeyi litashbiihi shabihid xaalada ay ahaatay aw idhanni aw lidhanni ama mala xaalada ay ahaatay walayta layta weeyi litamaniyi tamani iyo calooldoon xaalada ayuu ahaatay walacallo lacallo weeyi litaraji xaalada ayuu ahaatay rajayn aw ilishfaaqi aw lilishfaaqi ama cabsasho aw itacliili aw litacliili ama cilayn haddaba fa yansibna way nasbini adawaadkani nuunka adawaadka u celi way nasbini adawaadkani almubtada mubtadaha way nasbin isman ismi xaalo u yahay bay nasbin ismiga oo lahunna ayaga u sugnaaday wayarfacna adawaadkani way rafcin alkhabara khabarkana way rafcin khabaran khabar xaalada u yahay bay rafcin khabarka oo lahuna adawaadka usugnaaday waa lix xaraf weeyaan soo ma lixdaa xaraf labada xaraf oo u isku macno wey waxay faa'ideeyaan ta'kiid bay faa'ideeyaan ta'kiidkuna waa maxay waa taxaashiyadu kule waa taqwiyat lmacnaa fi dihni saamici waa in macnaha lagu xoojiyo qofka saamica ee ku maqlaya maskaxdiisa markasta iskama odhanaysidun qofkii isagoon shaakiba ahayn oon hadalkaagii aan ka shakisanayn dee u gelin maysidun laakiin markaad ka dareentid shaki ayaad u gelinaysaa zaydun qaaim baad qofkii caadigii kula hadlaysaa lakin haddaad qofkii shikiga darantid maxaad ohan ina zaydan ya qaaimun baad ohanaysaa haddaad kasii shikididna maxaad ohan ina zaydan la qaaimun bes hadalku waa kama dambaysti w qofka hadduu carabiya garanayo waa halkaasaa meel loo dhaaf ma jirto waayo saddex tawkiid ba ayaa ku jira meesha ina zaydan laqaimun imise tawkiid baa ku jira saddex baa ku jira saddex ku jira maad garanaysin jumlada ismiyada horta sideeday u tahayba tawkiid wala jumla ficliya waad ka ibtimadaa imika qaama zaydin iyo zayd qaama isku mid maayo jumlada ismiyadu tawkiid bay faa'idaysaa macna lafti ahaanteeda ko innana waad gelisay laba laamul ibtidana waad sii gelisay saddex dee ma meelaad u dhaaftaa jirta hadalkii waa kama dambaystii wey markaa taakiid bay usugnaadeenoo waa taqwiyat qofka saamice ku maqlaya maskaxdiisa ayaad ku xoojinaysaa macnahan aad sheegaysid ee hadalkaagu uu xambaarsan yahay laakina miya hadal baa hadalkii aad tidhi in si loo fahmaad uga baqday sibaad ka dabageynaysa waxbaad ka dabageynaysa hadalkaagi ad wax la cirbinaysa hadalkaagii mafhuum laga fahmayey nafyigiisaad ayaad ka dabageynaysa ama hadalkaagii wax laga fahmayey ibaatkiisaad ka dabageynaysa labada mid noqon doonta isagaa sharxi doona kaana miya waa tashbiih waa shabihdi wey ya mushabihay gashaa sooma waka tashbiih ilamay noqotaa ila laba macno meeshay noo yaale litashbiihi aw lidhanni bayna yidhi litashbiih markay noqota waa marka khabarkeygu uu jaamid yahay kaana saydan asadun baa tiri khabarkeyga hadda muna jaamid ahayn kolkaa waa litashbiihi weeyaan marka uu yahay khabarkeygu mushtaq haddii uu yahayna kaana zaydan qaa'imun ama kaana zaydan katibun oo kalena markaa oo kalena lidhanni bay noqonaysaa lidhanni malay noqonaysaa tashbiih noqon mayso markaana tashbiih noqon mayso waa dhani bay noqonaysaa markaana laytaa timide soo maa layti waa tamani wey waa tmani waa shay aad calool doontid tamanigaasaa laba ku noqon doona su inoo keeni oo waa w waxa weeyaan culays ku jiro laakin dhici kara iyo waxaan suuragal ba ahayn lacala inoo timiday lacali saddex macnay faidaysa halbuu maanta inoogu daray laba maa naqaana kutubtii hore litaraji waa lilishfaaq umaa naqaana litacliil buu ku daray waana macnaha qur ku faraha badan la wey tacliilku taraji bay faa'idaysaa oo taraji iyo maxay ku kala duwan yihin taraji iyo tamanigu waxay ku kala duwan yihiin tarajiga waxaa la idhahdaa waxaad jeceshahay oo waliba inuu dhaco u dhow yahay aad dhawaysanaysid taasa isaga la dhada ishfaaquna waad u cabsanaysaa ruuxii baad u baqaysaa dee tacliilkuna waa waa cilladii iyadu caadigii wey intaasu sheeku ka warramay wuxuu yidhi athani ka sharax min nawaasikhi lmubtadai mubtadaa nawaasikdiisa xaalada uu yahay wlkhabari iyo khabarka nawaasikdiisa xaalada u yahay ma ay alladii ka weeyi yansibu nasbin ay huwa maagu alisma ismiga ayuu nasbin wa yarfacu wuxuu rafcini alkhabara khabarkana wuu rafcini khabarkiina wuu rafcinayaa ismigiina wuu nasbinaya wa huwa kaasi sitatu axrufin waa li xaraf kacaynkaa sameeya waa li xaraf wax ka dheer ma jiro lixdaa aynu soo tilmaanay ilaa jirnimadii ku daba socotay weyan ina ana kaana layta laakina lacalla waaba inta macnahoodii buu gudagalay ina ina wa ana iyo ana wa macnaahumaa ina wa ana weeyi iska dhe ina ina weeyi wa ana ana weeyi ka bedel wa macnaahumaa labadan macnahoodu atawkiidu hadal adkeyn wey ah, tawkiid wey taquul waxaad odhanaysaa zaydun ninka zayd ihi qaa'imun mid weeyi uma tudkhilu waxaad gelini alayhi o alayhima waxba ma qoryo idinka mxi idin alayhi idinkana waxbaba uma tudkilun buu qoray ya muxuu ku qoraya laysa fi asli bu yidhi alayhidu shagaa kutubta kolkaa saxdiya sooma waa yahay uma tudkilu waxaad gelini ina ina ayaad gelin alayhi haddaad tidhahdidna waxay u noqonaysaa un de waa waa jumladan wey qawlkan aad tihi taqulu waxaad odhanaysaa zaydun qaaimun soo ma uma tudkilu waxaad gelin alayhi qawlka aad ku qoyshay zaydun qaaimun ina inaad gelin sidiinaas uma tudkil waxaad gelin ina faacilkl ina ina ayaad gelin maxaanaad u gelin litakiid lkhabari khabarka adkayntiisa darteed baad u gelin iyo wa taqriirihi ay wa taqriiri lkhabari khabarka inaad sugtid oo halkaad ku sugaysaa fi dihni asaamid qofkan saamice ku maqlaya maskaxdiisaad kusugaysaad ku xoojinaysaa fataqul waxaad odhana marka ina zaydan qaaiman baa dhaag ushakisanaa soo maa or walla ina zaydan qaim dhaare ninkii zayd ahaa waa nin taagan wey halkaas kaa haraya marka markaa inna iyo ana macnahoodu waa maxay waa litawkiid way ku daba socotay ilaa weliga anna wa anna weeyi wakadalika kadalika saas oo kale weeyi anna ani annina waa lamid annina waa lamid ila wuxuu kuu tusaaleeyey imika inuu kuu tusaaley ya <clears throat> annina waa sidaasi oo kale iyaduna maxaad odhanaysaa un ana zaydan qaayiman baad odhan de ilaa laakin annaha annadu laabudda waxaa lagama maarmaana an yasbiqa inuu ka hormaro ha annada kalaamun hadal inuu ka hormaraa lagama maarmaana wadalika tusaale ka qawlika hadalkaaga oo kale aad ku qawshid balaqani waxay soo gaadhay na zaydan ana zaydan qaaimun zayd inuu taagan yahay o acjabani waxa iyaab gelinaya ana zaydan zayd qaaimun inuu taagan yahay iyo wanaxw dalika waxayo wii lamid a ana zaydan qaim anun soo qadaraya laakin balaqani iyo acjabani weyde halkaynu ka fahmayna laakin xagga hore de tusaalaha hore ina ayaynu ka fahmayna marka iniyo ane ariba kukalaariba ah, yar baa jira xaggii macnaanaha ka sinaadaan laakin farqiga udhexeeya waxa weeyi ina iyadoon waxba ka horrayn lagu bilaabi karaa ina anzalnaahu fi laylat lqadri sababtu waa maxay inadu hadalkan ay gashay waxba kama bedesho misl bane hadday tusaalaan gasho jumladaa waxba kama bedelayse jumladaasi sideedii bay ahaanaysaa laakiin waxaa timiday ana anadu haddii ay gasho hadday jumlo gasho jumladii way bedelaysaa jumladii way bedeleysaa oo se jumladii mufrad bay ka dhigaysaa jumladii maxay ka dhigaysaa mufrad bay ka dhigaysaa or masla fahni maadaama oo mufrad u noqday dee mufradkani muxuu u baahan yahay kalaam kelidii noqon maayo wax ka horeeya u bahan yahay wax ka horeeya oo u ku dhamaystirmo haddii waxaa mufradka noqday uu noqdo faacil muxuu ubaahanaya ficil hadduu mafcuul noqdona muxuu ubaahanayaa ficil iyo faacilkiisi sooma haddii uu noqdo khabarna muxuu ubaahanayaa dee mubtadiy bu ubahanaya laabudda markaa de kalaam dhamaystira saa darteed ini waxba kama tarto jumlada laakiin ani way bedelaysaa jumladii oo mufrad bay ka dhigaysaa maadaama mufrad meesha uu yaallana dee mufradkani wax kalaamka ku dhamaystirmaa loo baahan yahay haddee mufradkaasi ay keentay u noqdo faacil ficil baa la doonaya hadduu noqdo ficil iyo faacil hadduu khabar noqdo mubtade waad masle fahnay saa darteed iyadoo waxa lagama wax ka horeeya inuu jiro waan taas kugu baraarujinaya waad fahanteen maa wa ana ani kadalika saasoo kale lato ilaa laakin anaha ana laabudda waxaa lagama maarmaana an yasbia inuu ka hormaro ha anada alaamu alaam inuu ka hormaro wadalika tusaale balanidan weyan imika balani waxa isoo gaadhay ya balani imika waa maxay ficiliyo ficiliyo faaciliyo mafcuul ma ya ficiliyo mafcuulin weya nuuntuna waa nuun lqaa liannaha taqi ficla can lkasra soo ma marka ficilkan muxuu ubahan yahay faacil buu ubahan yahay soo ma ana zaydan qaa'imun ay qiyaamu zaydin baad ohanaysa marka muna mufrad ma noqon ya dee lagama maarmaan markaa mayna ahayn in jumla ka horeyso la ficli inu ka horeya mayna lagama maarmaan ahayn waa in ficil xagga hore la dhigada marka ajabanina waa lamid un de ajabanina waa lamid un marka xaggii macnaha waa tawkiid laakin waxay ku kala duwan yihin xagga hadal bilaabashada ka soco walakina laakina weyi wa macnaaha laakinada macnaheeduna alistidraaku waa ka dabatag ka istidraagii ibnu hishaam baa kuu fasiray muxuu yahay istidraag wa huwa istidaagu tacqiibulkalaami waa in hadalka laga dabageeyo birafci ma shay koryeelidii maaga oo yutawahamu la moodayo hubuutuhu maaga sugnaanshihiisa aw hubuutu ma ama shay waa in la sugo aw tacqiibulkalaami ama kalaamku waa in laga dabageeyo bihubuuti ma shay sugnaanshihi maaga oo yutawahamu la moodayo nafyuhu waana saas oo qadartay adi kale qaban maayo shayga nafyigiisa u laakinna macnaheedu waa istidraag istidraag waa maxay hadal baa tidhi hadalkan aad tidhi waxaa laga fahmay shay shay inuu sugan yahay baa laga fahmay kadibna waxaad ka daba keenaysaa shaygaasi meesha inuu ka baxsan yahay hadal baa tidhi hadalkaa aad tidhi waxaad ka daba geenaysaa waad la cirbinaysaa shay la moodaya meesha inuu ka maqan yahay inuu sugan yahay labada midun weeyaan waa tacqiib lkalaami birafci ma yutawahamu hubuutuhu aw tacqiib lkalaami bihubuuti ma yutawahamu nafyuhu waa labadaa midun tusaalaad ku fahmiyeeg yuqaal waxa la odhani zaydun ninka zayd ihi caalimu waa caalim so mubtadiy khabar ma zaydun zayd ila mubtadiy khabar waxaan nasakhayaanbe zaydun zayd caalimu waa caalim mar haddaad tiri zaydun caalim waa maxay liana simata alcaalimi asalaaxu ninka caalimka simadiisi iyo calaamadiisi waa maxay waa inuu wanaag ku sifaysnaada soo ma zaydun caalimun baa tidhi saa markaa tidhi hadalkaaga maxaa laga fahmayaa ya maanta laga fahmayn fayutwaham fayuhimu dham so fayutwaham fayuhimu wuxuu kumoodsiinayaa dalika yuqaalu masterkeyga u celi fayuhimu wuxuu kumoodsiin dalika qawlkaa aad ku qawshay zaydun caalimun annahu zayd saalixun inuu wanaagsan yahay maadaama caalim uu yahay simada caalimkuna ay tahay isalaax iyo wanaagsanaasho dee inuu wanaagsan yahayo nin toosan inuu yahay ayay kumoodsiin maqaalada iyo qawlkaa aad tidhi fataqulu kadibna waxaad odhan lakinahu fasiqun ha yeesho cilmi badan haska xambaarsanaade waa faasiq oo kuma dhaqmo waa faasiq oo kuma dhaqmo marka laakin waa maxay waa istidraag hadalkaagii baad wax ka daba geysida shay markii hore la moodaya inuu sugnaa ayaad meesha ka saartay waad nafyiday soo ma waa istidraag wey wa taqul waxa kadood odhani ma zaydun shujaacun zayd geesi maba ahaba ma zaydun zayd shujaacun geesi ma mar haddaad tiri ma zaydun shujaacun liana simat aljabbani ya albuklude maadaama qofki uu fulayay siduu ugu bakaylayo xoogiisiiba siduu ula bakaylay ee fulay uu noqday ayunbu xoolihiisina ugu bakaylaya weyan macnuhu saasaa laga fahmaya fa yuhimu wuxuu kumoodsin dalika qawlka aad ku qawshay annahu zayd laysa bikariimi nin deeqsiya inaanu ahayn de saasuu kumoodsinaya maadaama fulow yahay xagga kalena waa ka fulay wey saasaa laga fahmi fa taqulu waxaa odhan marka laakinahu kariimun dee xagga kale ha iska ahaado fulay ya laakin xagga kale ee hantida waa nin deeqsiyo gacantiisu ay furan tahay wey marka tanna waa tii dambe oo bihubuuti ma yutawahamu nafyuhu weyde ayaa laga fahmaya marka laytana waynu isla fahnay maxay ahayd laakinina istidraageygi waa laba mid uno waa tacqiib lkalaami birafci ma yutawahamu nafyuhu aw tacqiib lkalaami bihubuuti ma yutawahamu ya nafyuhu mayna labada mid unahayn ka soo marka wa kaana kaana weeyi litashbiihi xaalo ay usugnaatay shabihid wadalika tusaale ka qawlika waa odhaahdaad iyo wixii lamid aad ku qawshid kaana zaydan zayd waxaabad moodaa asadu libax baad moodaa kee mushabiha keesa mushabahu bihiya zayd baa ah ayaa mushabihi la shabahaya mushabahu bihiga wax lagu shabahaya loo ekeysiinayaana waa asadka weyan de waa libaaxa soo ma libaaxay ku badan tahay dhiiranaashu soo ma markaa saasaad ugu ekeysiinaysaa markaa u fiirso iminka waa tashbiih zayd baad ku shabahaysaa zayd ah, zayd baad ku shabahaysaa asad calaaqada ka dhexaysaana waa maxay ashujaca waa geesinimada haddaba iminka maaxayn odhan waa litashbiihun baa laodhanaya limaada khabarkeyga muxuu noqday de waa jamid asadmuna jamid ahayn waa jamid wey illa waa isku jinsi wey aw lidhanni aw lidhanni ama malay u sugnaatay ka qawlika waa odhahdaad iyo wix lamid aad ku qawshid kaana zaydan zayd waxaabad moodaa katibun ah, zayd waxaabad u malaynaysaa inuu nin katib oo karaaniyo wax qore u yahay iminkana maxaynu odhanana waa lidhanni o khabarkeygii baa noqday mushtaq waayo katib waa ismu faacilde ismu facala min almushtaqaad buu kamid yahay sooma taasina waa lidani wey marka maxaa kuusoo biirtay kaanood awal hore u taqaano tashbiihun lidanina inay faaidaysada ka difaanday labada waxaana kugu yar kala leexinaysaa haddii khabarkeygu uu yahay jaamid waa litashbiih haddii khabarkeygu mushtaq yahayna waa lidani intaa maslafani kasoo marka walayta layta walayta layta wey litamani calooldoon xaanada ayuu sugnaatay tamanigiibuu ku fasiraya ibn hisham ile guradaba awal hore lagaaga fasiri jira aw qoran yahayba wahuwa tamanigu talabu ma ay talaabuladii kii doonistiisa wey laa tamaca wax quutarra ihi kainun fiihi dhexdiisa aanu ahaanin wadalika tusaale ka qawli shaykhi waa odaygii wadaynaa ee gaboobay ee hadalkiisa uu yidhi layta shabaaba yacuudu yoma baydkiibu ishaaraya arkagma dhg lakin kinu inu caad u qabtaaba suuragal agga hoose u qabanaya soo ma alaa layta shabaaba yacuudu yawman faukbirahu bima facala lmashiibu alaa layta shabaaba alla dhalinyarnimo yacuudu miyuu soo noqday ay huwa shabaabkaasi yawman maalinu miyuu ii soo noqdo intaad ka dheragtay soo nawaasibti waan kuso marnay halkaynu kuso marnay nawaasibti waan kusoo marnay maxaa ka horeya tamani baa ka horeya soo ma bacda fai sababiya marka waa wujuhun bialmudmara bacda fai sababiya dalabna waa ka hormaray oo tamaniyadeed oo fa ubira aan ka waramo fa ubirahu fa ubira aan ka waramo anigu hu shaybka oo fa ubirahu aan uga waramo dadka shabaabka dhalinyarnimada ade bima facala mashiib ciradu waxay igu samaysay ayaan uga warrami laha hadii maalin ay soo noqon lahayd haddaba kaas ma suuragalba suuragalba ma waxa uu iska quudaraynayaa de maxalushaadkaynu ka qaadana adaba waa maxay waa layta oo nasbisay ismigii macnaheeduna u yahay tamani khabarkiina way rafcisayo waa jumlada yacuudu yawman hadde ah. alaa layta shabaaba yacuudu yawman faukbirahu bima facala mashiibu aw ma xagga horey ku cadfan tahay aw talabu ma ama shay waa in la doono fiihi ay kaainun fiihi maaga dhexdiisa ku sugnaaday cusurun culays waa la heli karaa lakin maxaa ku jira culaysun baa ku jira wadalika tusaale ka qawli mudimi aw ka qawli mucdami axiix kaasaa saxdiga ah. ismu faacil weyaan idinka muxuu noqonaya mucdam ism mucdim ya waay labadiina saas ku mid waasin idinku ole sax sax ka qawli lmucdimi kii faqiirkaa weeyaan ka qawlilmucdamin oo kii la weysiiyey isaga lafti faqiir u noqon lakin mucdimka hadda fiican ka qawlilmucdimi kii faqiirkaha ah qawlkiisa weeyi mucdimkii al aayi si quustay waa nin waxba ba ya un baa iska yidhi haddana layta lii alla miyuu ii sugnaado qindaaran saandibi qindaarkaasoo mina dahabi dahabi saana ya hadda riyaalba ma hayo ma maxay macnaheegi de culays baa ku jira lakin ilahay wuu siin karaade culays baa ku jira soo isagoon maanta waxba bayn inuu yidhahdo saan dib idil oo dahab oo dibya miyaan siin karaa ilaahay laakin maxaa ku jira hadda haddaa u taagan yahu saa ku culays baa ku jira sooma waayo gacantiisaba kuma jirtid maxalushaadkeena waa maxay waa layto oo qaadatay li waa khabarkii soo taqadumay qindaarana waa ismigeedii oo ta'ahuray weeye ka soco walacala lacala weeyi litaraji taraji xaalay usugnaatay wawa tarajigu dalabulmaxbuubi wixii la jeclaa doonistiisa wey maxbuubkii almustaqrabi la dhawaysanayey xusuuluhu soo xasritaankiisa mustaqrabkaa kusi camal falay wadalik tusaale ka qawli kaba odhahdaad iyo wixii lamid aad tiradid lacala allaha yarxamuni ya nafsu kufi can alcisyaani waktasibi ficla jamiila lacala allaha yarxamuni saynulcaabidiin soo mayn lacala allaha ilahay wuxuu xaqiiqo ku yahay yarxamuni inuu inaxariistohaa taasaan ilahay ka rajaynaya aw lilishfaaqi bay usugnaatay ishfaaq waa ka xagga hoose kaaga qabtay awl hore waad arki jirtuun ishfaaqa u fiirso waa masdaru ashfaqtu ashfaqo afcala masderkeyga ishfaaq baa lagu keena aclamo sida iclaam lagu keeno de soo ma iyo alana ilaanta meelaad ku araragtiin iyo ilaam iyo ficil ah, wuxuu ka yimid afcalaade ashfaqtu alayhi bimacnaa khiftu aleyh waan u baqay weeyaan isagii baan u baqay oo lilishfaaq waa cabsi wa huwa ishfaaqu tawaqucu lmakruhi waa wixii makruuha la dhibsanayey in laga sinseesho oo laga baqo ayaa la dhahdaa wadalik tusalka qawlika waa dhahda iyo culimada tiradi lacala zaydan alla zayd waxaan uga baqaya haalikun inuu halaagsamo lacala zaydin zayd waxaa laga yaabaa haalikun inu waad u baqasa waad u baqasa waa ishfaaq wey aw litacliila ama tacliil iyo cilay usugnaatay wdalika tusaale ka qawlihi tacala wey faqula lahu qawla karima faqula lahu qawla layina lacalahu yatadakaru aw yaksha mina suurati taha faqula lahu qawla karima bu waa iska waa khata wey faqulaa waxaad tidhaahdaan muuse iyo waxa weeyaan iyo haarunow lahu ay lifircawna fircoon waxaad ku tidhaahdaan qawlan qawl ku dhaha qawlkaasoo layinan dabacsan lacalahu yatadakaru si uu u waantoobo darteed saa u dhaha waa tacliil weyan si uu waantoobad darteed in waantooba laga yaaba ma inuu waantoobad darteed saa ugu dhaha wey lacalahu yatadakaru inuu waantoobad darteed sidaa ugu dhaha e likay yatadakara inuu waana qaato darteed sidaa ugu dhaha nasta waxaa caddeeya arrinkaa inuu tacliil faa'ideynayo calaa daalika arrinkaa alakfashu akfash baa caddeeye tacliil bay faa'ideynaysaa buu yidhi marka lacalahu waa ismigeedii jumlada dambe yatadakaruna waxa weeyi waa khabarkeygii wey marka halkaa maxay nagaga dhamaaday ya culimo halkaa waxaa ku dhamaaday xuruuftii soo weli wuu sii socdaa wuxuu yidhi marka haddee lala xidhiidya hadaba ka warrama maadaama macaanidoodii aynu baranay xuruufta haddee maa lala xidhiid so maa may fara badnayn maa kaafaa jiri jirta soo ma haddaba maadi kaafada la odhan jira haddee lala xidhiidhiyo ee xarfiyada ahayd maada kaafadii waa xarfiye weeyaan waana zaaida weliba maxaa la samayni camalkii maa laga xidhaya mise lagama xidhayo intaasu ka warramaya u fiirso in lam takhtarin haddayna la xidhiidhsanin bihinna adawaadkan ma ma haddii ayna la xidhiidhsanin maadi alxarfiyatu xarfiyada loo nisbeeyey maadi azaaidatu ee zaaidada ahayd wadalika mintaasun bu qoraya e eh? wadalika tusaale naxw inama allahu ilahay waxa uunuu yahay ilaahun ilaah ilaahaaso waaxidun keliya ilaa layta layta mooyaane fayajuuzu waxa banaan alamraani baa banaan ha macnuu wuxuu qaban laya in lam takhtarin waxay ku xidhan tahay asalka asalku ku xidhan ya lasharxu wa sooga dhex gale ya asalku asalku ku xidhan yaho wuxuu ku xidhan yahay iminka u fiirso fa yansibna lmubtada mubtadahay nasbin isman ismi xaalow ya ismigoo lahumna ayaga usugnaaday qadrigi waa horaan ka leefi lahaynba inta yare yahay kumuu dhibeen muu ku dhibi laha waa horaan ka leefi lahayn soo ma ila wax sharxana soo dhex gelaya markaste fa yansibna waxay nasbini almubtada mubtadahay nasbin isman ismi xaalow yahay ismigaasoo ayaga usugnaaday wa yarfacna waxay rafcini adawaadkaasi alkhabara bay rafcin khabara khabar xaalo khabarkoo lahuna ayaga usugnaaday xilnima ayay xukunkaa samaynayaan waa in lam bihinna haddana xagga hore askawixina adi kal kaa khalkhalaya waa in lam takhtarin xukunkaa markay qabanayaan waa haddii ayna la xidhiidhsan bihina adawaadka ma ma waa haddii ayna la xidhiidhsan maadi alxarfiyatu xarfiyada loo nisbeeye wadalika tusaale naxu inama allahu ilahay waxa uun ahaaday ilaahun ilah ilahaaso waaxidun keliya ah, waa ilah keliya wey waa qasru sifati cala mawsuuf meelay ohan jireen sifadii baa lagu qasrinaya maxay waxa weya mawsuufkii lagu qasrinaya ilaa layta layta mooyaane layta mooyaane oo fa waxa banaan fiiha iska soo qadaro fayjuz muu qoraya dga fayajuz waxaa banaan fiiha layta dhexdeeda alamraani labadii amar baa banaan labada amar waa labadee alicmaalu wlihmaalu labadaasiba banaan war masl an waayahay wuxuu ku leeyahay adawaadkan lixda ah sow li ma yahayn haddee lala xukunkaa ayna maad xarfiyadii ayna la xidhiidhsan ma ismiya hadda la xidhirsata ka hore ma almawsuula waxba xukunkii kama bedeleyso saxiix waa sax wey waayahay hadday maadaas la xidhiidsato maxaa dhacaya ya xukunkii ma qabanayaan waayo waxay geli karaan marka sao awal hore jumla ismiya gaar ma yahayn jumla ficliya iska doonan karaan maadaama jumla ficliya ay suuragal noqotay inay galaan camalkooga meesha waa ka suulyaa bui layte mooyaane ficilkaa layte isaga waa laga soo reebayaayo tamani eh, isaga waxaan ujeedaa icmaalna wuu shaqaynayaa ihmaalna wuu shaqaynaya waayo iyadu waxay gaar ku tahay un jumla ismiya sababtay hawsha u yeelatay kuwa kaleo dhan jumla ficliya geli karaan maadaama ma xarfiya ay gashay laakin iyadu maxay gaar u noqonaysaa jumla ismiya iyadu kama tegeyso jumla ismiya kama tegeyso iyadu intaa masl fahmi intaasu ka warramaya ufiirsada tansibu waxa unay nasbin haadihi tan tan aladawaatu ee adawaadkii fuaad a tansibu faacilkeygii inama tansibu ay baxsaday eh. inamaa tansibu waxa unay nasbin haadihi tan aladawaato adawaadka alasmaa asmaada oo wa tarfacu ay rafcinayihiin iyadoo alakhbaara akhbaarta ay rafcin bishardi alla takhtarina waa inayna la xidhiidhsan bihinna adawaadka ma ma waa inayna la xidhiidhsan maadi alxarfiyatu xarfiyada loo nisbey ma caddo madiya baxday inamaa tanib waa unay nabin inamaa tanib waxa unay nasbin haadihi tan tan aladawaato adawaadkii alasmaa asmaada waxay nasbin oo watarfacu ay rafcin alakhbaar akhbaartan ay rafcin bisharti alla takhtarin waa inana la xidhiidhsan bihina adawaadkan ma ma waynana la xidhiidhsan maadii alxarfiyatu xarfiyada loo nisbeeyey ee fayn ikhtaranad hadday la xidhiidhsato waad u fikri miya yuna cashirka ku dhaafin inta damba ku dhaafin ya nasir aladawat soo dambe e waa wada socota masku idaafinaysa marka waaya yiraad mucashirku ina dhaaf bayta kaluna fiirsadaya fa in iqtaranad hadday la xidhiidhsato bihina ayaga fa in iqtaranad hadday la xidhiidhsato bihina ayaga hadday la xidhiidsato badala waxa buri camaluhuna adawaadka camalkood waa buraya hadday la xidhiidsato maxaa buraya camalka buriya hadaa kumalku agga hore iska ilaaliya inta dambayna dhaafi haddii kale insha alla waa iyo xasuusiyana ma dhiman sheegayna mala ragga mawada fahansane ya saaxib alcimaama ya wa haadihiya al adawatuna ismi alwata hadduu ka dambeeyo ismi ishaare maxaa la jira saddex ba ku banaana sooma marka wa haadihi damb mayna saxayn fuad mina sa aladawatu baan ku garananaa inay haadi faacil tahay waa aladawat mina raf isnayn haadi mabni ma ahed mabnigaasa ku yar hoos maray de soo ma markaa eeg haadihi inay faacil tahay marfuucaydo fi macali rafcata ali maxaa sii caddeeyey aladawatudan godan baa sii caddaysay de hadda mina fahmi waa yahay ma ma laqma ahaan ba kolkaa mise mise icraab ahaan ba laqma ahaan waad iska fahamtay ma dee icraab ahaanna waxay noqonaysaa un dee faacilki waad fahamte waxay nasbinaysaa tani ta wax nasbinaysa mana wixii wax samaynayahan mana faacilkii wax samaynayan way qabanayaan ahayn way qaban way tahay dhe haddaba haadii baad ka her sheekaysanayna haadii inay fi maxali rafca taalay waxa u daliila al adawaatu hadday fi maxali nasbe oo lilahaydna al adawaati baa la odhan laha hadda waa isla fahnima waaya fa in iktaranad hadday la xidhiidhsato halkaa lafteeda waxbaa ku jira fa in iktaranad hadday la xidhiidhsato waaya he mixiidin maxaa ku jira faacilkii me fa in iktaranad hadday la xidhiidhsato bihina adawaadkan haday la idhiirto waa bihina ma eh? fain iktarana haday la idhiirsato hiya maadi bihina adawaadkan haday la xidhiirsato badala waxaa buraya camaluhun camalkoogaa buraya wasaxa waxaana ansaxaya waata intaan inii sheegay wasaxa waxaana ansaxaya dukuluhuna adawaadkani inay galaan cala ljumlati jumlada inay galaan jumlada alficliyati ficliyada jumlada ficliyada ay geli karaan intay ka tagaan jumladii ismiyad marka hore gaarka ku ahaayeen ma sha allah qaala lahu tacala ilahay sareeye wuxuu yihi qul waxaad dhahdaa nebi moxamedow inamaa yuuxaa waxa uuna lay waxyooda ilaya aniga anamaa ilaahuku macbuudkiinu in unu yahay ilaahun ilah ilaahaasoo waaxidun kelia ilah keliya inuu yahay keliya ayaa lay waxyooda maxalushaahidkeenu waa maxay inamaadii iminka maxay gashay jumlatun ficliyay gashay soo ma maadana waa maxay waa xarfiya soo ma waa xarfiya markaa ikhtisaaska horta muna ka bixinba meesha marka inama muxuu noqonayaa kaafatun oo makfuufa inama alacmaalu biniyat alacmaalu waa mubtada biniyatuna waa khabar kaafiya makfuufa saasay icraabta ahaan u fudud inamaa kaafatun wa makfuufatun ya kolkaa ee kaafatun wa makfuufatun waa inad kala fahamtaan tee kaafa tee makfuufa inaba ina inadu maxay noqotay makfuufo maaduna maxay noqotay kaafo inta waad la haysataan waayahay e anama iyada lafteedana maadi kaafadi un baa gashay ilaahkuna waa mubtada ilahuna waa khabar waaxiduna waa nacti ka soco marka qala qaala lahu tacala ilaah sareeye waxau yihi kaanamaa yusaaquuna baad moodaa in loo kaxaynayo ilalmawti geeri ah, marka jaadkii xaggaa loogu yeedho waxaad mooda in loo siisan sanwado maxay geeri xaggeed kaanamaa yusaaquuna ila lmawt kaanama in imikana jumla ficliya gashay soo ma waa kaanadii weeyaan imikana daalkan kaanadi manaan kaanadii lafteedii wey wa qaala shaaciru shaacirkii wuxuu yidhi fwallaahi ma faraqtkm qaaliyan lakum walakinama yuqdaa fasawfa yakunu waa baxrudawiil soo ma fawallahi bu uhi ilahay baan ku dhaarte maa faaraqtukum idinkamaan tegin o idinkamaan faaruqin qaaliyan xaal an nacayo lakum idinkaan nacayon idin cadhaysanahay walaakinama ay walaakinama ladii kii yuqdaa la xukminayay ay huwa maaga fasawfa yakunu waa sugnaan doona ya rag asxaabaha baa kala tegey marka waxay leeyihiin wuxuu leeyahay mid baale oo ugu andacoonayo oo le idinkamaan tegin nacbaanshaa idiin necab ahaye inaan kala tagno ilahay baa qadaray de waxa ilaahay qadaraana marnaba kuma segaya de nigama tegin o nigama dal doorsane ya qadar ilahay baa dhacay buu niyadu udhisaya soo ma aragti fa wallahi bu yihi ilahay baan ku dhaarte maa faaraqtukum idinkamaan faaruqin oo idinkamaan tegin qaaliyan xaalo aan necabahay oo aan cadhaysanahay lakum idinka aan idin necabahay walaakinamaa walakinama ladi haddaad ila socotaan waad ila socotaan walakina ma walakina ma ladi baan layaada ma xarfiyana waan doondoonin walakina ma ay walakina ma ladi ki yuqdaa la xukminayay maaga fasawfa yakunu wuu sugnaan doonaa huwa maagaas wuxuu ilaahay xukminayaa ma baaqanayo buu leeyay kaasuu udhacayaa mar kasta ma maxaynu doonaynay xarfiyaan doonaynay maadana waa ismiya mayna mawsuula mahayn walakina ma ladi jumladan yuqdaana mayna siladahan markaa baydkan waxa ku jira eh, tamhiilkaasi nadar baa ku jira marka ibnu hishaam dee waa bini aadam qof halkaas way hoos martay kolkaa walaakina maadaasi maadani ma maxay waa mawsuulo weeyaan tii xarfiyad ahayd maba aha bayd kalaa jiro imruqaysu lahaan jiray idinku idin qoray anima qorayelata idinkusay nima qorayo wlakinamaa ascaa limajdihi muahalin waqad yudriku lmajdal muahala amhaali mucalaqaadkan ugu tegi doonaa insha alla walakinamaa ascaa limajdin muahalin waka walakinamaa ascaa taasaa saxdiya saxiix wala la taa beydka imru qays baa lagu bedelayaa beydkan laakin beydkan wax shaahidi kuma jiro hadda walakinamaadani wa iska waa iska camal falaysaa maadan maxay u haysataa ya waay uhaysata de waa ismigeediiba de fasaufa yakunu lafteeda daliil baa ku jira yaa kasoo saari kara ma ladii ka yuqdaa la xukminayo ay huwa maaga fasaufa yakunu usugnaani ya ay huwa maagu maasmaade maxaa ku jira kaano oo taama ila kaano keliyaha mudaariciguna waa lamid bu noqonaya waa kaano oo taama marfuuci ku kaaftoonta ay waxaas bataa maxaa looga jeeda ma yktafi marfuuca can lmansuub de waa ma yktafi marfuuca can lmansuub markaade waa sax ma eh, fuaad naaqis baa ka so horiya naaqiskuna waa maxay ma la ma laa yaktafi marfuuca saas waa ra'yi ra'yi kalea ku jiri cabdinaasir ra'yi kale taamku muxuu ah <laughs> ya aawad markaasanta hay maxay din tam tam tam waa l ma yaktafi marfuu an mansub ba l tam macno kale aynu ku sheegnay jumhuur ayaa ku fasirayay jumhuur basrima miya haye ma basaday waa lasku soo goosan doona haye ya saaxib alimaama kitaabka dib ugu noqotay welibe ay abubakar raggu way wada foofeene waa waxayna tusiya ma yadulu calaa xadain wa zamanin naaqiskuna muxuu waxayna tusinaya xadad keliya mayna intaasu nayn aggi horan kuso marnay ka soco marka wa qaala alaakharu kii kale wuxuu yidhi acid nadaaran yaa cabda qaysin lacalama adaa'at laka naaru lximaar almuqayada waa baxrulbasiid baxrulbasiid wey lakin kitab baan ku arkay baxrutawil ku dul qoraya oo baxrulbasiid sooma tawiilba ma ku qaraaday magacyada wale baxrudawiil kolkaa ma isqabanaysaa talo baxrudawiilku maxaan jiri bal ku dhawaaqa anu bal ku dhawaaqda kolkaa baxrudawiil ba saasi oo baxrudawiil soo ma acidnaa daran yacaabda qaysin lacala maa adaaat laka naaru lximaaru lmuqayada fawallaahi ma faraqtukum qaaliyan lakum walaakinamaa yuqdaa fasawfa yakunuu waa sax wey waa u asibi wey waa sax weyan anay hoos martay ya ya oo basida codku waa caadi laakin baxri ahaan bahri aan waa waa sax weyn farasta baa la yidhi sooma waa farastaq iyo waxa weeyaan cabdiqays waa nimankii is caayi jireen moogta ya markaa farastaq baa caayo cabdiqays buu caayaayo wuxuu leeyahay biannahu yafcalu bilximaari alficlata shancaa ya dameerkaa u tagtaa buu leeyahy markaa wuxuu yidhi acid celi nadaran daymada celi ya cabdiqaysan cabdiqayso bal daymada celceli buu yidhi lacalama waxaa laga yaabaa buu yidhi adaat inay ifiso laka adiga annaaru dabku inuu kuu ifiyo alximaara damir almuqayado la shakaalay <laughs> ya dabkana wax kale ka wadaa soo maa <laughs> y dab kale ka wada in dameer shakaalan inu kufiya laga yaaba bal damida kucelceli bu leeyay maxalshaadkenu lakin waa maxay waa lacalama weeyaan maay maay maay maay ikhtisaaska jumla ismiya ay gaar ku ahaydo maxay gashay jumlatun ficliya waa yahay wayustatna waxaa laga soo reebaa bu yihi sheekhu minha adawaadkan waxaa laga soo reebaya layt layta laga soo reebaya iyada fa inahaa layti takunu waxay ahaani baaqiyatan mid baqi ku ah maca ma maa la jirkeeda xaalada ay tahay cala ikhtisaasiha ku gaar noqoshadeedii bay baaqi ku noqon biljumlati jumlada ay gaarka ku ahayd jumlada alismiyati ismiyada layti iyadu laba arrimood baa ku banaanaanaya alicmaalu walihmaalu kuwan maxay ihmaalku u yimiday ikhtisaaskii jumla ismiya gaarka ay ku ile waxaan adawaadkan waxay gelayaan ma aha mubtadiye khabar mubtadiye khabarkuna dee jumla ismiya ahaanba soo ya mina jumla ismiya ikhtisaaskii baa ka baxayay ficliya aadayan laytadu halkii bay dul degan tahay iyado weli lama arag iyadoo gashay jumla ficliya maadaama ikhtisaaskii ay haysato way camal fali walaalaheed dhinac haddee laga raacana maadaamo laga badan yahay walaalaheedna way raaci kartaa waa ihmaalin karaa waa intaa weyan macnum isla fahnay fainahaa layti takunu waxay aanasaa baaqiyatan mid baaqi ku maca maamaala jirkeeda xaalad ay tahay cala ikhtisaasiha ku gaar noqoshadeedii bay gaar la tahay biljumlati jumlada gaarka ku tahay jumlada alsmiyati ismiyada loo nisbeeyey falaa yuqaalu la maayo layta maa qaama zaydun ala zayd miyuu kaco lama odhan lamama lidalika falidalika falibaqaihaa falibaqaa'i ikhtisaasihaa biljumlati ismiya dhe ku gaar noqoshada ay ku gaarka tahay jumla ismiya baaqi noqoshadeeda abqow way baaqi yeeleen nuxaadu camalaha camalkeegii bay baaqi yeeleen wa ajaazuu waxa kolay baneeyeen fiihaa wa ajaazuu waxay baneeyeen fiihaa layta dhexdeeda fa yajuusu lamraani markaan jucda so kuma lahayn fiiha la soo qadaro meelahanad ka qaadan kartaa wa ajaazuu waxay baneeyeen fiiha bimana waad ka fahmi karta waad ka qaadan kartaa ma ta halkan ku qora inta qaatiba halkan ku qoraysaa ma wa ajaazu waxay baneeyeen nuxaadu fiiha layta dhexdeeda alihmaala bay baneeyeen xamlin liajli xamlin xambaari darteed calaa akhawaatiha so in badan min baab alxamli maynaan odhan jirin waa min baab alxamli bay leyin marka la ihmaalinayo waqad quriya waa la akhriyay bilwajhayni labada waj waa la akhriyay qowlu shaaciri shaacirka qowlkiisi baa lagu akhriyay ya waa ninkii la ohan jiray soo maaha naabiqata dhubyani so inama odhan soo saynima le waayahay ninkaa wey kan isagu markaa waa maxay isna baxrbasid mane ah, baxrbasid waayo qaalat alaa laytamaa hada alxamaamu lanaa ilaa xamaamatina aw nisfahu faqadi waa gabadhii loodhan jiray zarqa ulyamaama waxay ka arki jirtay baa la yidhi mutamilankumanamela biidkani waxay ka arki jirta la yidhi saddex maalmood in loo socdo ya ayay ka arki jirtay war indhafiirnayda <laughs> ya wayna dheerad ma horta ma war sugan ba de m saas bay tilmaamaan so ma saas bay sheegaan ya ma la tijaabiyo talo waayahay markaa gabadhaasoo saddex maalmood meel loo arkay wax ka arki jirtay meel loo soodo aad bay ah, una dheerad ma saddex maalmood adba isku dar wa halkee ila waagi hore waa la socon jire waa la lugeyn jire waayahay ya ya markaa wabay waxbay qabato shimbiro meel ya ay ayay ayay eegtay mogta ya shimbiriba isha saa ugu dhufatay kadib shimbirihii waxay galeen nin sayaad ahaa shabakadiisii ayay ku dhaceen kadibna waxay noqdeen intii waxa weeyaan ay ku ishaartay waxay tiri ah, shimbir halkaa socdaa ya lix iyo lixdan ayay ku ishaartay lix lixdan ka miyaa loo geeyay bay maxay noqotay lixdan iyo toddoba niskeedna miyaanu lahaano lix iyo lixdanka niskood saddex iyo saddex iyo soddon saddex iyo soddon iyo lix iyo lixdankii ay tilmaantay iyo xabadeedii boqol <laughs> halkii baa lag boqol ma noqod marka xisaabta sidii bay ku dhamaystirantay lix iyo lixdan bay tilmaantay iyadoo qabsatay xabadoodiina de xaafadooda u joogta waa tir ha lagu daro iyo intaa weliba niskeed eh, saddex iyo soddona sidii ay tilmaamaysa noqotay so xagga hoose abyaadi niguma qorayo waxkum ka xukmi fataati lxayi id nadaraat ilaa xamaamin shiraacin waaridi thamadi faxaasabuuhu faalfawhu kamaa dakarat sitan wasitiina lam tanqus walam tazidi fakamalat miatan fiiha xamaamatuha waasracat xisbatan fi dalika alcaadadi sosaynama odhan wuxuu yidhi waxkum Ah, qaalat waxay tihi ah, qaalat waxay tihi ala laytama hada xamaamu alla xamaamkani lana anaga miyuu noo sugnaato shimbirtan qoolaydi miya anaga noo sugnaato anagu iska lahaano madmuumatan xaalo ay tahay mid loo geynayo ilaa xamaamatina qooladayadii aw nisfahu niskiina miyuu noo inta halkaa duulaysa niski markaa lix iyo lixdan bay tirisay ay ku qiyaastay lix iyo lixdankaa niskiina miyuu noo sugnaado waa saddex iyo soddon iyo xabadayadii faqadi way nagu finaan lahayde faqadi ay fa huwa xasbi kaasaan nagu filaan lahaa wey kolkaa faqadiy qadani waa fadu waa litazyini allafdi qadina waa maanta waa ismi bimacnaa xasbi weeyaan waxkum buu yidhi waxkum xikmadee weeyaan macnehu waxkum xukmi ma waxkum xikmadee ka xukmi fataatil xayi qabiilkii waxa weeyaan shabadoodii xikmadayntii ay xikmadaysay oo kale xikmadee id nadarat markay eegtay ilaa xamaamin qoolay markay eegtay xamaamkaasoo shiraacin arooraya waaridi thamadi biyo yaro maqana ku arooraya faxasabuuhu way xisaabiyeen ya faxasabuhu waxay umaleeyeen ma waa xisaabintii waa hulaahiyaadkii ku jirta xasabiya mogtahay xasiba xasaba xasuba saxiix iska ilaaliya ta xisaabtii waa xasabada facalada xasaba haddaad wa xisaabta ka timid waa xasabada caadiga facala biwasni facala xasibina waa biwasni ficilo waa ti dhaniga iyado min baabi ficli weyan iyado waa ti laba wej ku banaayen soo ma wajanidii weyan xasubina waa ta sharafta wali xasabiya xadiiska rasuulku xasubu ka yimid isaw markaa saddexda wej oo muhalath weeyaan fa xasabuuhu way xisaabiyeenoo fa alfowhu waxay ku ogaadeen kamaa dakarad say sheegtay say sheegtay bay ku ogaadeen sitan wa sitiin iyo lix iyo lixdan lam tanqus xaal ayna ka nusqaamin walam tazid ayna ka ziyaadin kamanayna nusqaamin oo shan iyo soddon shan iyo lixdan may noqon kamanayna ziyaadin toddoba iyo lixdan may noqon fa kamalat way dhamaystirtay hiya iyadu miatan boqol bay dhamaystirtay miada oo fiiha dhexdeeda ay ku sugan tahay xamaamatuha qooladeedii wa asracad way degdegtay xisbatan xagga qaab xisaabinta fii dalika arrintaa dhexdeeda ayay ku degtay alcadadiya tirada tirada iyadaa way la hesho way ku degdegto markiiba way ku dhimato bal adu tirwagaas maa tirin karta ya <laughs> shan midh baa ad horaysa war malaa toban bay ahaayeen soo ma markaa hawshaas waa khatar markaa u fiirsada macalushaahidka inaynu ka daliisanayna waa maxay layta maa haada alxamaamu iminka waa haadaada waa halki iminkayna soo maraysay halki iminka eh, marayn lafteedii weyaan haadaadan waxay noqonaysaa ismigeedii waa xilima waa haddaynu xamaama nidhaahno waa haddaynu nidhaahno xamaama ila waynu ka bedelana n lanana waa khabarkii labada goorba haddaynu xamaamu iska nidhahnaynu godnana laytama waad ihmaalisay waayo xamaamu halkeed ka bedelaysa haada haadana waa marfuucba de marka wana saa u kala gerin karti soo ma markaa eeg haadaad eeg maxayna tusaya waxaan ka dambeeya de waxaan ka dambeeya haddaynu nasbino laytama baynu camal siinay waxa ka dambeeya haddaynu rafcinana laytama baynu ihmaalin labada goorba lanaadin waa inoo khabarkii un aarmayna basiid ahayn ka soco marka birafci lxamaami baa lagu wariyey iyo wanasbihi nasbihiisa marka adba u fiirso birafci lxamaami baa lagu wariyey iyo wanasbihi maxaad ka fahmaysaa haddeed laytama camal siisay haadaadu maxay noqonaysaa ismigeedi soo ma marka xamaam muxuu noqoni binasbihi soo ma ila layta waa tansib lisma wa tarfacu lkhabr lanaada dambe iyado waa khabarkii de jaari majurkaasa khabarkii noqonaya masle fani haddaynu xamaamun idhaahnona markaan maynaan camal siin ma oo haadaada mubtadaynu ka dhigana mubtadaynu ka dhigan oo xamaamda dambe marfuucnimis ilminu ka bedelana sax bal kitaabkaa muna erabe had hoos iray sax m sana ma wa qawli odhaahdaydan idhi bu yidhi sheekhu ma alxarfiyatu aan idhi ixtiraazu waa iska ilaalin can ma ma baan iska ilaalinaya maadii alismiyati ismiyada ahayd fa inahaa maada ismiyada laa tubdilu buri maayo laa tubdilu camaluha mise camalaha ya laa tubdilu burin mayso hiya maadaasi amalaha camalaha camalkeyga burin mayso abtaluki imda ficil kale laa tubdilu burin mayso camalaha camalkeyga burin mayso fa inahaa maada ismiyadii laa tubdilu burin mayso ay hiya ma camalahaa adawaadka u celi marka camalahaa adawaadka u celide camalahaa adawaadka camalkoogi ma burinaysa iyadu wa qawli odhaahdaydii aan ku qawlay maa alxarfiyatu aan ku qawlay ixtiraajun iska ilaalin weeyi waa qawlka khabarkiisii can maabaan iska ilaalinayey maadii alismiyati ismiyada ahayd fa inahaa maada ismiyadiihi laa tubdilu burin mayso hiya maada ismiyadiihi camalaha camal adawaati adawaadka aynu soo shegnay camalkooga burin mayso wadalika itisaalu ma alsmiya maada ismiyada la xidhiidsashadeedu kainunka qawlihi tacala ilahay qowlkiisao kale ayuu ahaada inamaa sanacuu kaydu saaxirin inamaa inama ladika sanacuu ay sameeyeen hu maaga kaydu saaxirin waa falalow waxa weeyaan shirqoolkii wey iyo dhagartii wey marka u fiirsada inaa eh, maadani waxma qabanayso waayo maadani waa mawsuulo wey maada mawsuuladan camalka kama xidhi karto marka maadan waaba khabarkiiba maadan waxaan ujeeda waa ismigeedii baan ujeeda cafwan sanacu waa ficilkii maadi wowgu waa faacilkii caaidkii wuu go-an yahayo waa huwa kaydu saaxrina waa khabarkeegi ile waa tansib ism tarfacu khabare inamaa ay inama aladii ka sanacuu ay sameeyeen hu maaga kaydu saaxirin saaxir eh, shirqoolkii weeyi iyo dhagartii famaa ma hunaa halkan xaalada ay tahay ismun waa ismi ismigaasoo bimacna ladi aladi la macnaa de mawsuul bu ujeeda wahuwa ismiguna wahuwa ismigaasina fii mawdici nasbin nasbe booskeed buu yaalaa biina inaana lagu nasbiyey ilan waa tansiibismo tarfacu lkhabare wa sanacuu sanacuuna silatun waa silo walcaa'idu caa'idkiina maxduufu wuu go-an yahay oo waahu wa kaydu saaxirin kaydu saaxirina alkhabaru waa khabarkii muna kuwa iraabema u iraabay iraab kalaha u baahan walmacnaa macnuhuna waxa weeye ina aladika sanacuu ay sameeyeen humaaga kaydu saaxirin saaxir shirqoolkii weeye waayo halkaa wuxuu ka bilaabi doonaa wuxuu inoo sheegay macnahooda waxaa kaloo inoo sheegay ikhtiraanu ma alxarfiya hadday la xidhiirsato inuu camalkoogii burayo ilaa layta mooyaane laytana sababta looga soo reebay waxa ay tahay ikhtisaaskii jumla ismiya gaarka ay ku hayd baa weli iyada baaqi a dhinaca kale marka la waa min baabi xamlin weeyaan ah, min baabi xamlin kaiiri cala alqaliil bay noqon dee ila kuwa kalaa ka fara badan ee la ihmaaliye keliyaedna waa halkana wuxuu ka bilaabi doonaa kuwii shadnaa haddee la fudfudaydiyo xukunkooga suu noqon doonaa insha allah marka waqtigaas ka dheeraadleta sooma wallahu aclam subxanaka allahuma bxamdika ashhadu an laa ilaha illa anta astafiruka wa atuubu ilayk